meesha rafci heeda hooyaday timaha daabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subahu nolosheedu ka dhex tumee cayaara qabow xuseyye sharafay heedahooyaga afi mahadaankaha ku nool kulan waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikdu waxay ku aaseysan tahay labaatanka bisha janaa ee sanadka qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah midooda yurub oo diiday qorshaha yuhuudda ee ah inay baabi'iyaan eh, marka khaza sidoo kalena falastiin weli ay kusii jirto gacanta yahuuda waan soo qaadan doonaa kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub waxaad kaloo dhegeysan doontaan dhismaha ugu weyn ee masjid ku yaalay waddanka hindiya oo in muddo masjid ahaa balse ay burburiyeen hinduuska oo markaa eh, loo bedelay xarun kale oo lagu talagalay markaa in hindida ay iyagu markaa ku samaystaan munaasabado waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan ruushka oo isna markaa maxkamad soo taagaya xubno uu ku eedeeyey inay jaajus u haayeen yukrain waxaad kaloo dhegeysan doontaan dhibaato xoog leh oo weli ka socota khaza xilli toogashada iyo duqeymaha yahuuddu ay ka wadaan khazana ay tahay mid joogto ah qodobadaasi kuwa soo kordho xubnihii joogtadaha ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k xaddunbaad isogaatood hurdadii ka kacdaaye hurdadii ka kacdaay hawshaanaad tirsanaysi dhankaygay ku horrayse dhankaygay ku horrayse ama hagaage ma ku keenay hortayda sidebaad tahay haatan sidebaad tahay halka ay isdhigtaaba nin hashii ku qalaaye nin hashii ku qalaa abaal aad higsaleeday leeday kuma aan haya maante kuma aan haya maante nabsi kaama hagaage ma ku keenay hortayda ma ku keenay hortayda maku keenay hortayda

halbowlaanimad goysay kuma jiido hadhmeele kuma jiido hadhmeele halkaad waa i muddaybaan hafefteedii xusuusne hafefteedii xusuusne cabsi kaama hagaage ma ku keene hortayda ma ku keene hortayda ma ku keene hortayda ma ku keene hortayda حسن ما iibso waa doqoniwaxaanaad hibanaysid labsikaama hagaage ee maku keenay hortayda iyo eree kale ayaa ka mid ah heystaan ay ku wada luuqaynayeen fanaaniinta maxamed nur gariig iyo aamin far xuseen ereeda iyo laxanka heystaan xaaskale abwaan maxamed cali nahaari waa la qabtay kii daafur bayna noogu hayd barnaamijka kulanka keynan maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaayotoddobasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn yeesha rafci heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiye subaho eegaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudaganaya dhegeystayaal aynu ku bilownee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa markaa sheegtay inay dadaalada ugu jirto mid diblaasideed iyo mid weliba oo wax looga qaban karo sidii loo joojin lahaa loona burin lahaa damaca guracan ee etoobiya ay ku dooneyso biyaha soomaaliya kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ahna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda cali balcad oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dadaalo diblaasideed ay xukuumaddu u gashay sidii markaa mowqifka xukuumadda looga gadi lahaa caalamka garbistaagna ay ugu muujin lahaayeen soomaaliya xilligan adag ay ku jirto ay dooneysa markaa inay difaacato eh, barigeeda iyo biyaheeda oo damac guracan ay ku dooneyso etoobiya waa kan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda oo ka hadlaya dadaalada duulaansideed ee xukuumaddu bilowday tan iyo markii uu soo ifaxay heshiiska somalilan iyo etoobiya ee dhanka badda eh, waxaan rabaa marka hore inaan xogaa dib u naqdo aan kasoo bilaabo dhacdadii dhacday eh, bisha kowdeedii sanadka bilowgiisii soomaaliya sanadihii u dambeeyey waxay dagaal aad iyo aad mataqana u adag ay kula jirtay mataqaanaa iisheeg kooxda argagixisada ee al-shabaab sidoo kaleete sanadihii u dambeeyey intani intii la doortay madaxweyne xasan sheekh waxaana howlo adag u galnay mataqaanaa in soomaaliya sidii looga qaadi lahaa cunaqabantaynta sidoo kale soomaaliya sidii mataqaanaa diin cafinta ay u dhammaystiri lahayd iyo kubiritaankii mataqaanaa suuqa bariga africa oo intaba aan ku guuleysanay sanadka soo dhaafay sanadkan waxaan aad iyo aad u qorshaynaynay arrimo la xidhiir dhamaystirka la dagaalanka shabaab iyo horumarinta dhaqaalaha nasiib darro sanadkan bilowgiisii bisha kowdeedii dhacdo aan la filanwaa ah yaa dhacday oo ah in lagu soo xadgudbay qarannimadeeni iyo midnimadeeni taas oo ay dowladda etoobiya heshiis aan sharci ahayn ay la gashay maamulka eh, gobollada waqooyi ee soomaaliya taas oo aan sharci ahaan iyo nidaam ahaanba aan waafaqsanayn nidaamka dawliga aan waafaqsanayn taasi waxay kaliftay in dagaal diblomaasiyadeed ama dadaal diblomaasiyadeed uu bilowdo diblomaasiyadda sideedaba waa dagaal si kala ah diblomaasiyadtuna waa caskari mataqaana si kale ah oo aan qalinka mataqana ku dagaalama taasi marka waxay keentay in ay e, dowladda soomaaliyeed guud ahaan ay u howlgasho sidii looga hortegi lahaa waxyeelada ka imaan karta m o u gaas horena waa u sheegay haddana waa ku celinayaa la dagaalanka shabaab waxay wax u dhimeen amnigeena waxay wax u dhimeen mataqaana qaab nooleedkeena laakiin shabaab wax uma dhimin qarannimadeena iyo midnimadeena laakiin heshiiskani wuxuu wax u dhimayaa qarannimadeena midnimadeena iyo wadajirkeena iyo mataqaana dowladnimadeena marka waa ka qatar waa ka qatarsan yahay waana ka mataqaana waxyeelo badan yahay shabaabka marka loo fiiriyo shabaabka waa wax yar oo lala dagaalan karo laga adkaan karo laakiin mougan waxyeeladiisu haddii ay aanan laga hortegin waxay keenaysaa in wadanku kala qaybsamo in midnimadu kala dhantaalato in qarannimadu dhaawac soo gaaro marka soomaalida waxaan ku gubaaminayaa in mougan dhib khatarta uu leeyahay ay ku baraarugaan eh, marka dagaaladii aan eh, galnay diblomaasiyadeed waxaa ka mid ahaa safaro aan kusoo maray eh, dalalka qaarkood ugu dambayntiina aan tagnay magaalada kambala oo ay ku shirayeen dalalka loo yaqaano dalalka dhexdhexaadka loo yaqaano oo boqol ilaa afartan dal dad ku dhow ay yimaadeen wafdi aada u ballaaran oo madaxweynuhu hogaaminayo oo ra-iisul ku-xigeenku ka mid yahay anigu aan ka mid ahay iyo wasiiro kale ay ku jireen ayaa ka qayb galay eh, sidoo kaleete shir do ayaa jiray oo oo loo qabtay urur goboleedka igad oo ay ku midoobeen wadamada geeska africa ay ka mid yihiin kenya uganda soomaaliya sudan south sudan eritrea iyo jabuuti iyo etoobiya nasiib daro dowladda etoobiya oo or goboleedkaas inta badan horumad u ahaan jirtay sanadkan way ka gaabsatay inay timaado maadaama ay ogaatay mataqaanaa in tallaabada ay qaaday ay tahay tallaabo gulacar oo qaldan oo aan waafaqsanayn mataqaanaa nidaamkii igad ay ku heshiisay kulankaasi igad waxaa kasoo baxay go-aano aad u cadcad oo taageeraya midnimada soomaaliya dalbanayana mataqaanaa in la ixtiraamo mataqaanaa dowladnimadii qarannimada soomaaliya Eh, sidoo kaleete shirkii eh, ka socday magaalada kambala ee loo yaqaano non-ali movement ama loo yaqaano wadamada dhexdhexaadka eh, shirka guud ahaan shirka qaybta wasiirada ani waa ka hadlay oo madaxweyneyaashana madaxweynaha ayaa ka hadlay muddadii uu socdayna shir doceed ayaa waxaa la yeeshay ilaa iyo shan iyo toban wasiir oo dalal kala duwan oo u badan africa ay ka yimaadeen oo intaba mataqaanaa aan ka dalbanayna taageeradooda iyo iyo warbixin aan ka siinayn mataqaanaa falkan guracan dowladda etoobiya ay kula kacday mataqaana qarannimada soomaaliya kadib waxaan usoo safarnay magaalada qaahira oo madaxweynuhu casuumad qarameed uu ka helay mataqaana dhigiisa madaxweyne cabdifatax siisi xalay ayaan habe hore ayaan soo galnay shalay waxaan la kulanay jaamacadda carabta iyo sidoo kale waxaan la kulanay jaamacadda azhar maanta madaxweynaha soo dhoweyn qarameed loogu sameeyey qasriga dowladda kadibna waxaa kulan gaara ah yeeshay eh, labada madaxweyne oo ka wada hadlay iskaashiga eh, dhinacyada kala duwan eh, dhinaca bulshada dhaqaalaha siyaasadda amniga dowladda masarna waxay si buuxda isu garab taagtay dowladda soomaaliyeed bacdama aan nahay dad walaalaa muddo xiriir taariikhi ah oo ka horeeya xorriyaddan aan wada lahayn sidoo kaleetan aan ka wada tirsannahay ururada jaamacadda carabta ururka islaamka ururka africa waxaana rajaynaynaa in meeshaas ay heshiiska la gaaray oo ficil loo rogi doono inuu wax ka taro mataqaanaa sugidda amniga soomaaliya waan uga mahad celinaynaa walaalaheena dalka masar soo dhoweyntii ay noo sameeyeen sida wanaagsan ay noo martigeliyeen ilaa iyo hadda ururo waaweyn oo ay kamid yihiin ururka midooda africa ay kamid yihiin ururka midooda yurub ay kamid yihiin ururka islaamka ay kamid yihiin ururka jaamacadda carabta yaa isbarbartaagay soomaaliya arintan waa arin xeerarka caalamiga ah xuquuqada ay soomaalida leedahay ayay ka tahay dalalka africa heshiisii waxaa jira hore loo gaaray sanadkii kun mataqaana sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii lagu gaaray magaalada qaahiro oo ahayd in la xurmeeyo mataqaana xuduudada africa ee markaa jiray marka lagu xadgudba xuduudaasi waa adduunka o dhan ayaa meel ooga soo wada jeeda marka wadamada carabta waa ku mahadsan yihiin shir jaamacad carbeed ayaa dhacay oo ku dhacay qaabka fogaan araga ku dhacay kaasoo ay kasoo baxeen go-aanada adag oo soomaalia isbartaagaya sidoo kale waxaa go-aana kasoo baxay baarlamaanka carabta sidoo kale waxaa eh, go-aana kasoo baxeen waxaa loo yaqaan carab group ama loo yaqaan kooxda carbeed ee magaalada new york safiirada u fadhiya marka guud ahaan taageerada aan caalamka ka helnay si aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay waana waana waxaan leenahay mataqaanaa waa taageeradii aan filaynay yay nala garab istaageen maanta waxaan booqasho gaaban ku tegay safaarada soomaaliya ee ku leedahay magaalada qaahira safaaradaas oo aan kula kulmay howlwadeenadii halkaa joogay waxaana ka muuqdaa in howl aada iyo aada u adag halkaas ay ka socoto dabcan waan ognahay dhibaatooyinka soomaaliya guud ahaan ka jiray oo burburkiiga dhacay kadib safaaradihii aan tegay waxay ka mid ahayd safaaradaha ugu howl fiicnaa oo qaab dhismeedkeeda iyo qaab shaqeedkeedaba marka si aad waxaan ugu mahad safiirka mataqaana ilyas iyo dhammaan howladeennada safaaradda jooga halkaas aan kula kulmay waxaana ku dhiirigeliyey in hawsha qaranka ay wahayaan ay tahay howl aad iyo aad muhiim ayna joogaan magaalo aad iyo aad u muhiima ah. e, ah oo dal aan walaalanahay e, deganna mataqaana urarkii jaamacadda carabta ayadana aad iyo aad mataqaana muhiim uga ah xilliga aan ku jirno mataqaana aan taageerada uga baahannahay dalka soomaaliya marka guud ahaan waxaa waaye waan u mahad celiyey e, shaqaalaha joog waana halkaana waa uga mahad celin Eh, dhinaca kale qoraal ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya waxaa loogu mahadceliyey dhammaan ururada caalamiga ah oo ay kamid yihiin urur goboleedka igaad jaamacadda carabta iyo sidoo kale ururada kale ay kamid ahaayeen mm, wadamada dhexdhexaadka ee loo yaqaano non allied movement iyo sidoo kale guud ahaan eh, midooda africa midooda yurub iyo dhamaan xubnaha beesha caalamka waxaa looga mahadceliyey taageerada iyo garbistaagay u muujiyeen dowladda federaalk soomaaliya dhanka kale Eh, gudiga arrimaha dibadda ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxay ugu baaqeen xukuumadda in xukuumaddu ay dhisto markaa guddiyo qaran oo dhanka duulaasiyadda qeyb ka shaqeyn doonta qeybta kalena ay abaabuli doonaan eh, shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo jaaridaha soomaaliyeed sidii eh, loo difaaci lahaa biyaha soomaaliya waa kan xildhibaan sheekh aweys oo ah golaha shacabka oo akhriyey soo jeedinay u sameeyeen xukuumadda xubnaha golaha shacabka ee ku jira guddiga arrimaha dibadda waxaan soo dhaweyneynaa wadamada aan saaxiibka nahay ee sida muuqata isgarab istaagga inoogu muujiyey madax bannaanida dalka soomaaliya gaar ahaan dowladda masar go'aankii ku dhawaaqday iyo eritreya go-aan ku dhawaaqday in ay masar iyo jaamacadda carabta inay difaacayaan ciddii kusoo soo xadgubta dhulka soomaaliya badda soomaaliya qodobka labaad waxaa wasaaradda arrimaha dibadda faraynaa in ay la timaado siyaasad cad oo arrimo dibadeed ku wajahan caalamka dhammaantii gaar ahaan wadamada diriska ah waa in ay siyaasadda arrimaha dibadda ay noqotaa mid runtii aad u wanaagsan ayna noqon wax subaxii la soo kaco waxaa xukuumadda u soo jeedinaynaa in la abuuro laba guddi qaran kow guddi madaxda dowladda kala taliya arrimaha siyaasadda ee dowladda oo ka kooban madax iyo diblomaasiyadda madaxdii hore ee dalka iyo ciddii munaasib ku ah sida dagaalka etoobiya uu noqdo ajendaha qaran qodobka labaad guddi ciidan oo ka kooban saraakiishii hore ee ka qayb gashay dagaaladii etoobiya in si xoog leh loo abaabulo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan jaalidaha dibadda si loo difaaco dhulka iyo badda soomaaliyeed qodob kale in aan la aqbalin ergey amba cid dhexdhexaadin nagu samayso ilaa etoobiya ay ka laabato raaligelina ka bixiso falkii falkiiyo xadgudubkaahay ku kacday baaqan waxaan u jeedinaynaa maamul goboleedyada madaxdooda waxaan madaxda dowlad goboleedyada ugu baaqaynaa inay si muuqato u garab istaagaan dowladdooda abaabulaan shacabka deegaanada ay maamulaan si soomaali wada jir ah uga hor tagto xadgudubka lagu soo qaaday dhulkeenni baddeena soomaaliya xildhibaan sheekh oo ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka kana mid a ah guddiga arrimaha dibadda ayuu ahaa oo akhrinaya qoraalka soo baxay xubnaha guddiga oo ay soo jeedin u sameeyeen xukuumadda soomaaliya Eh, dhinaca kale eh, mar kale garsoore soomaaliyeed oo markaa ah garsooraha keliya ah ee loo doortay inuu ka mid noqdo eh, soomaaliyana ku matalo tartanka qaramada qaaradda afrika ayaa waxa uu mar kale noqon doonaa garsooraha dhexe ciyaar ka tirsan koobka qaramada qaaradda afrika ee ka socda waddanka ivory coast garsoore cumar cabduqaadir cartan oo horey markaa soomaaliya ugu matelay tartamo kala duwan oo heer markaa gobol iyo heer qaaradeedba oo markii ugu horreysay kasoo muuqday koobka qaramada qaarada afrika ee ee lagu martigelinayo dalka ivory coast ayaa waxa uu kulan ka tirsan horey u qabtay kulanka oo dhex maray eh, xuralka tunisia iyo sidoo kale namibia mar kale waxaa laleeyahay sida ishaaciyeen eh, gudiga garsoorka koobka qaramada qaarada afrika garsoore cumar cabduqaadir cartan waxa uu mar kale noqon doonaa garsooraha dhexe waxauna dhexdhexayn doonaa kulan xiiso badan oo dhexmari doona habeen dambe Eh, xululka mauritania iyo algeria oo kamid ah kuwa qaramada qaaradda afrika ee ku jira group d eh, xululkan ciyaar adag ayaa dhexmari doonta labaduba waxay doonayaan markaa inay dhibco helaan si ay uga soo baxaan gruupka uguna gudbaan eh, nagout stageka ama wareega ee markaa lix iyo tobanka garsooraha dhexe ayuu noqon doonaa sida la shaaciyey cumar cabduqaadir cartan oo ah garsoore soomaaliyeed oo daayir oo markii ugu horreysay soomaaliya ku matalaya ama soomaaliyana markii ugu horreysay ayba tahayba ay kasoo muuqato fagaarayaasha caalamka gaar ahaan heer qaaradeed koobka qaramada qaaradda afrika garsoore cumar cabdiqaadir cartan ciyaartan uu dhexxaadin doono ee dhexmari doonta xulolka mauritania iyo algeria waxaa caawin doonaa marka calaamadayaasha iyo sidoo kale marka la eego xubnaha kale ee joogi doona aaladda ciyaaraha aadka loogu soo markan laga eego qaladaadka ciyaarta ka ee v a r ta loo yaqaano muwaadiniin iyo xubno garsooreyaal u dhashay wadamada cameroon iyo gabon oo caawin doona waana kulankii labaad ee uu markaa garsoore ka noqon doono cumar cabdiqaadir cartan kulan ka tirsan koobka qaramada qaaradda africa ee ka socda wadanka ivory coast arrintan waxaa loo arkaa inay markaa tahay eh, guul ee eh, usoo yatay dadka soomaaliyeed uu ku matalayo eh, markaa xubinimada in markii ugu horreysay soomaaliya ay ka noqoto garsoore ciyaaraha caalamiga gaar ahaan kuwa qaramada qaaradda africa waxaa aad loo bogaadiyey bandhigii kulankii hore uu sameeyey dhexmaray namibia iyo tunisia sida uu dhexdhexaadiyey iyadoo markiis ugu horreysay ahayd ciyaar intaa ay miisaankeedu uu yahay inuu markaa dhexaadiyo garsoore cumar cabdiqaadir cartan haddana waxaa markaa loo arkay inuu ka baxsaday oo runtii uu markaa noqday garsoore xirfadiisu aad u sarreysay deganaan badan ee ka muuqatay ciyaartan xakameeyey mar kale ayaa markaa la eegi doonaa indhaha caalamka iyo kan afrikaba ay ku jeedaan garsoore cartan oo markaa dhexaadin doona habeen dambe ciyaar dhexmari doonta xuralka muritaaniya iyo aljeeriya

barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan aad nagala socotaan saaxiibayaale markaana wadamada iiraan iyo pakistan ayaa ku dhawaaqay inay dib u bilaabayaan xiriirkii dunaasideed ee dalalkan ka dhexeeyey kadib markii uu madmadu soo kala dhex galay maalmihii lasoo dhaafay oo duqeymo iswadaarsadeen labada dhinac ayna ka kana fuliyeen gudaha iiraan iyo sidoo kale pakistan labadan dal ayaa waxa ay u yeerteen danjirayaashoodii lixlaatankii bishii januari iyadoo markaa xilligan ay aada u korodhay xiisada udhexeysa iiraan iyo bakistan taa keentay in danjirayaashoodii ay u kala yeertaan ee u kala fadhiyay islaamabad iyo sidoo kale tehran oo magaalo madax u ah labada dal waxaana markaa marka la eego xubnahan ay haatan isku raaceen in dib loo bilaabo xiriirka dubnaansiyadeed sidoo kalena ay ka wada hadlaan mashaqadii ee dhex ee dhinacyadan maalmihii u dambeeyey walaal ay si wajir usoo saareen wasaaradaha arrimaha dibadda ee bakistan iyo sidoo kale wadanka iran waxaa lagu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan marka la eego xiriirkooda diblomaasiyadeed sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulxayin uu markaa booqasho ku tegi doono wadanka bakistan si markaa dhinacyadu ay uga wada hadlaan madmadooda soo kala dhexgalay iyo weeraradii duqeymaha ay iswadaarsadeen maalmihii u dambeeyey pakistan iyo iiraan taasi oo aada markaa walaac looga muujiyey marka la eego xiisadda hor leh ee markaa kasoo cusboonaatay wadamada iran iyo sidoo kale pakistan duqeymaha ay dhinacyadan eh, fuliyeen ayaa waxaay markaa dhinacyaduba ay ku sheegeen labaduba inay ku bartilmaameen sidan argagixisa oo iyagu danahooda kasoo horjeeda sida baakistan ay sheegtay sidaasoo kale iiraan iyana waxay tilmaantay in duqeymaha ay baakistan ay ku beegsatay ay yihiin kooxa fallaag ah oo kasoo horjeeda deganaanshaha iyo dowladnimada wadanka iiraan sidaa darteedna ay duqeymaha u geysteen waxaa la filayaa wafdi eh, labada dhinac ah inuu kala gaaro teheraan oo magaala madax u ah iiraan iyo sidoo kale islaamabad waa magaalo madax waa baakistan si eh, markaa dhinacyadan ay uga wada hadlaan eh, dhibaatooyinkii dhacay ayna eh, markaa madmadowgii soo kala dhexgalay ay uga meertaan oo dib ay markaa u bilaabaan xiriirkooda duulaansideed dhawaan ay ahayd markii baakistan ay duqeymo ay ka fulisay qeybo kamid ah deegaanada xadka dhaca oo ay sheegtay inay ku dishay kooxa argagixisaha iiraan taageerto sidaasoo kale iiraan iyana duqeymo ayay markaa ay ka geysatay qeybo badan oo kamid ah gobolka loo yaqaano sistan bolojistan ee u dhow xadka iiraan iyo sidoo kale baakistan waxaa qorshuu yahay haatan dib u bilaabaan xiriirka dubnaansideed ee dhinacyadan oo la aaminsan yahay in markaa ay wax badan ka tari doonto xiisada ka aloosan marka la eego xadka labada dal ee pakistan iyo iiraan sidoo kalena ay muujinaysa rajo ah inay dhinacyadu dib u bilaabi doonaan muddo kadib xiriirkooda dubnaansideed dhanka kale midooda yurub iyana waxa ay markaa sheegeen in xalka kaliya ee lagu soo afjari karo colaada bariga dhexe ee ka aroosan ee udhexeysa yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas ay tahay in israel iyo falastiin ay noqdaan laba dowladood oo darisa oo labaduba markaa kala madax bannaan sidaa kaliya uu yahay xalka ay dhinacyadu ku kala badbaadi karaan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell oo ka hadlay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ayuu wuxuu ku sheegay inaysan suuragal ahayn qorshaha israel ay ku dooneyso inay burburiso dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin taasina aysan suuragal ahayn in xamaas oo la ogyahay awoodda ay leeyihiin iyo inta sano ay jireenba aysan suuragal ahayn in lasoo afjaro oo laga saaro marinka khaza iyo dhulkii iyagu ay lahaayeen kulan ayay wada yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub waxaana kulankaa eh, laysla qaatay in xalka kaliya ee furan uu yahay in israel ay aqbasho in dadka reer falastiin ay noqdaan dad xor ah gumaystahooda iyo dhibaatada ay israel ku haysa falastiin sida keliya lagu kala badbaadi karana ay tahay in dhinacyadu ay markaa noqdaan laba dowlad oo kala madax bannaan si nabadan ay markaa ku wada joogaan joseph borrell madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub waxa uu sheegay in eh, israel aysan marnaba ay eh, nabad ku heli karin in ay markaa awood milatari ku tijaabiso dadka reer falastiin oo uu sheegay inay horey ugu soo daashay balse ay muhiim tahay eh, markaa in markan ay xaqiiqda ogaadaan taasi oo ah in dadka reer falastiin ay iyagu xaqu leeyihiin inay dhistaan nidaamkooda iyo dowlad dibadooda wixii dhexdoodaan ay iyagu ka heshiiyaan israel iyo falastiin ay noqdaan laba dowladood oo darisa ah, sida kaliya ee lagu wada joogi karana ay taa tahay waxaa markaa jirtay in horey madaxweynaha mareykanka joe biden uu qadka taleefonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu ugu baaqay in israel ay aqbasho xalka ay wadaan qarabada midoobay iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka ay ku aadan in eh, israel iyo sidoo kale falastiin ay noqdaan laba dowladood oo darisa dadka reer falastiinna xorriyad loo siiyay in iyagu ay ismaamulaan wixii dhexdooda aan iyagu ay ka wada hadlaan balse arrintaa waxaa diiday ra-isul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu oo sheegay in inta xamaas ay ku sugan tahay khaza amniga yahuudda uu khatar ku jiro sidaa darteed qorshahoodu yahay inay gebi ahaanba soo afjaraan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin xitaa oo la aaminsan yahay inaysan suuragal ahayn wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub oo todoiyo xubnooda ayaa waxa ay markaa yeesheen wadahadallo ay la yeesheen eh, markaasi xubnaha yuhuudda dadka reer falastiin eh, mas-uuliyiintooda mm, ururka jaamacadda carabta waxna kula kulmeen eh, iyo sidoo kale hogaamiyaasha dalalka carabeedba magaalada brasilis ee caasimadda dalka belgiumka halkaasi oo markaa looga wada hadlayay sida ugu fudud ee lagu soo afjari karo colaadda ka aroosan ee bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka malena pierre bok ayaa iyadu dhankeeda waxay markaa taageertay joseph boral oo isagu markaa ah xogayaha ama madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub qorshaha uu keenay ah in xalku uu yahay wax loo yaqaano two state solution ama in laba dowladood ay kala noqdaan israel iyo falastiin taa keliyana uu xalka ku jiro laguna soo afjari karo colaadda iyo isnacaybka dadka reer falastiin iyo sidoo kale yahuudda waxa ugu muhiimsan waa inaynu maqalnaa baaqida lasoo jeedinayo xalku waxa uu yahay in la aqbalo soo jeedinta madaxa siyaasadda arrimaha dibadda joseph borrell waa muhiim in gurmad bani-aadanimo la gaarsiiyo dadka reer khaza uu ku jira xaalad adag sidaasoo kale waa in la ilaaliyaa badqabka dadka aan waxba galabsan ee bilmageedada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub netanyahu ayaa isagu dhowaan wuxuu sheegay in marnaba aanu ogolaan doonin in falastiin ay yeelato dowlad iyaga ismaamusho oo xor ah oo ka madax bannaan yahuudda wuxuuna sheegay intaasi ay khatar ku tahay sidoo uu markaa tilmaamay netanyahu amniga iyo sidoo kale nabadgelyada dadka reer israa'iil inkastoo alloogeen sida ay taa khatar ugu tahay kaliya waxa uu diidan yahay sida muuqataa falanqayaashuna ay qabaan in dadka reer falastiin ay ka baxaan gacanta gumaystaha yuhuudda oo dhibaato ku hayay sanado badan iyaguna markaa ay dhistaan maamul ay iyagu leeyihiin oo ay ku qanacsan yihiin walow uu jiro khilaafaad dhexdooda ka dhexeeya balse eh, mar weliba waxa uu qorsho yahay markaa sida la aaminsan yahay in dadka reer falastiin ay doonayaan maalin inay ka baxaan gacanta gumaystaha yahuudda ayna xor u noqdaan maamulkooda iyo isku filnaanshahooda dhanka dhaqaalaha amniga iyo maamulkaba eh, dhinaca kale ra wadanka hindiya narendra mode ayaa waxa uu furay eh, markaa dhismo ay markaa ku dabaaldegi doonaan oo taariikhiya ah oo lagu talagalay dadka hinduuga oo markaa eh, laga dhisay ama loogu magacdaray ayoda waxaa horey ugu yaalay masjid taariikhi ah oo deegaanka loo yaqaano muuqaal meesha u dhow oo dhacda waqooyiga dalka hindiya magaalo ku taala ee ayoda loo yaqaano waxaa kasoo qeyb galay kumanaan kun oo ruux waxaana markaa eh, loogu talagalay dadka hinduuga inay munaasabado ku sameystaan waxa uu ahaa eh, ama ku oli jiray masjid taariikhiya halka oo sanado badan eh, markaa dadka muslimiinta ay ku cibaadaysan jireen dagaal badan ayaa loo galay in markaa eh, xubnaha hinduugu ay masjidka burburiyaan iyadoo muslimiinta hindida ku nool iyo kuwa kale ee dhankooda aan muslimka ahayna in muddo ay dagaalamayeen dagaal dheer kadibna dhinacyadu markaa looga itaal roonaaday markaa xukunkii joogay in gebi ahaanba masjidkii la burburiyo taa oo ay aada kaga caroodeen muslimiinta ku nool wadanka hindiya ugu dambeenna waxaa markaa laga daafuray eh, marka la eego eh, xubno ama meel loogu galay dadka hinduugu inay iyagu ku sameystaan munaasabadahooda u gaarka ah eh, dhanka kale haddii aynu eegno shiinahana waxaa weli socotaa dadaalo lagu baadigoobayo toddobiiyo afartan ruux oo iyagu markaa la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan Eh, dhul eh, dildilaacay amaba burburay oo buuraley ah oo ku yaala qeybo kamida ah gobolka yunan loo yaqaano oo dhaca waqooyi galbeed dalka shiinaha dhulka buuraleyda wakaalada wararka ee shiinaha ee shinwa ayaa markaa qortay in dhibaatada ugu weyn ay ka dhacday eh, tuulada loo yaqaano liangshu oo u dhow magaalada weyn ee tangfang loo yaqaano ee dhacda ismaamulka shingyong oo ka tirsan isla shiinaha dowladdu waxay sheegtay in dadaaladu ay socdaan lana doonayo in la helo eh, ilaa waa ilaa sideed iyo toban guri oo ku hoos yaalay buurtan dildilaacday waxaana la aaminsan yahay in dildilaaca buurta uu saameeyey guryaha dadka ku hoos jirana ay markaa haatan dhibaato ku jiraan ama ku hoos noolaa buuraha dowladduna waxay weli wadaa markaa dadaalo dadka lagu gurmanayo sidii loo soo saari lahaa qoraal ka soo baxay xukuumaddan waxaa lagu sheegay in dadaaladu ay socdaan wixii eh, kasoo baxa dadaaladana lala soo wadaagi doono ee warbaahinta markii kooxaha gurmadku ay keenaan warbixinadooda muuqaalo horle ayaa muujinaya in dhulka buuraleyda ay markaa aada u dildilaaceen oo markaa dhagxaan iyo sidoo kale caradii kasoo daadatay iyo burburka buurahaba ay saameeyeen deegaanadii u dhowaa ee dadka ay ku noolaayeen waan mid haatan la aaminsan yahay in dadka rayidka ay ku hoos jiraan dhismayaashan ama dhulkan dildilaacay ee burburay inta badan eh, dhuldilaaca iyo burburka buuraha waa ku caanaya laleeyahay gobolka yuunaan eh, shiinaha ka tirsan waxaana sababtu ay tahay in inta badan gobolka ay ku hareeraysan yihiin eh, buuraleyda loo yaqaano himalayan palato oo iyagu inta badan saameyn xoog leh ku yeesha dadka ku nool deegaanada xiliyada cimilada isbedelkeeda uu yimaadana mar waliba saameyn ay ka dhalato oo burbur iyo dildilaac ay buuraha sameeyaan ay dad badan ku dhintaan weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibyaal KNN. baldaymyaa tahay cadbagiisu jeegsada waa maxay galgalashadu wadilaagu gacantihigabaldaymyaa tahay cadbagiisu jeegsada waa maxay galgalashadu gaban maayo haawi hagaadmin waan ku garab socdaay hagooshan waan soo gadoobi anguushmo gaban maayo haawi hagaadmin waan ku garab socdaaye aguushan waan suuga duuray aguushan gurshe la dhaanshe loo tiriyay amiga dhegeystayi gabaldaya eed maqlayseen waxaa horey ugu looqeeyey fanaaniinta cabdiqaadir yuusuf iyo khadira daahir ee dhextaalka barnaamijka kulanka keen enan kale iyo kale ayana socda balse markan waxaad ku horwaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale waxaa dunida ka dhacay faraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa isniin taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta labaiyo labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo saddex boqol afartan iyo afar cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii wakaalada wararka ee a b ayaa qortay in guddoomiyihii golaha fulinta midowgii maxkamadaha islaamka shariif sheekh axmed uu isku dhiibay saraakiil iskugu jiray kenyaan iyo maraykan maanta oo kale sanadii labadii kun shan tobankii qarax ismiidaamin ahaa ayaa lagu weeraray hoteelka israel oo aan ka fogeyn xarunta villa soomaaliya waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab oo xilligaasi sheegay inay weerar ku dileen muwaadiniin turki ah maanta oo kale sanadii labadii kun lix iyo tobankii madaxweynihii soomaaliya ee xilligaasi xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyay weerar dagaalamayaasha al-shabaab ay ku xasuuqeen shacab u damaashaa tegay goobo lagu caweeyo oo ku yaala xeebta liido maanta oo kale sanadii kun shan boqol toddobiyo tobankii ciidamadii boqortooyada cusmaaniyiinta ayaa qabsaday magaalada qaahira oo xilligaasi ahayd xarunta saldanadii mamluuk maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobiyo kontonkii ciidamadii yuhuudda ayaa iskaga baxay buuraleyda sinai kadib dagaal adag oo ay la galeen wadamadii carabta maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ciidamadii ciraaq ayaa burburiyey kaabayaashii dhaqaalaha ee reer galbeedka ay ka qaadan jireen dalka kuweyt kadib markii ciraaq ay xoog ku qabsatay dalka kuweyt maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiiyo tobankii xukuumaddii jili ayaa caalamka ka codsatay in la caawiyay kadib markii dab xoogan uu ku faafay kaymaha dalka jili ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii shirkadda netfelix ayaa noqotay shirkadda ugu dhaqaalaha badan dhanka baraha bulshada warbaahinta casriga ah iyadoo heshay in ka badan boqol bilyan oo dollarka mareykanka ah guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n wamahadsantahay farax ulin xubintii maanta oo kale waxaa dunida ka dhaco qeybka ahayd barnaamijka kulanka warxnad kale barnamijka dnagradha ugu yaraan ruux ayaa geeriyootay saddex boqol dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii duqeymo aan loo meeldayin ee yuhuudda ka geysteen waqooyiga iyo bartamaha khaza iyadoo sidoo kale xaafado kamid a ah khaza ay kamid tahay khan yunis ay toogasho toosa ka socotay saacadii ugu dambeeyey wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaana arrintaa shaacisay dhanka kale daraasiindada ayaa lagu dilay koonfurta khaza gaar ahaan magaalada khan yunis loo yaqaano ciidamada israel ayaana bartilmaameysanayay isbitaalada lagu daweynaya dadka dhaawacmay gawaarida dadweynaha ee lagu qaado ama caafimaadka ee ambalanska loo yaqaanay dhaawacyada qaada goobaha waxbarashada iyo goobaha kale ay dadku kumanaan kun oo ruux falastiiniin ay ka dhiganayeen gabaad ay kaga dhuntaan duqeymaha diyaaradaha dagaalka yuhuuddu ay wadaan dhinaca kale ilaa adiga daraasiin marka la eego qorayaala ayaa waxay qaadaceen in israail ay xubin kasii ahaato ururka ee arrimaha caruurta u dooda ee loo yaqaano balonya children book fire markaasi oo markaa soo jeediyay in gabi ahaanba israel laga saaro xubinnimadeeda waxaa israel lagu eedeeyey inay xasuuqday dad rayada gaar ahaan caruur falastiiniyiina oo dadka dhintay ee shan labaatanka kun ay ruux ka badan inta badan xarileeyahay waa caruur iyo haween sidaa darteed waxay geysatay israel xasuuq ay ku baabi'isay dadka falastiiniyiinta xitaa ma maysan dhaafin saxafiyiinta caruurta haweenka iyo dhallinyarada taa bedelkeedana markaa waxay sheegeen inaysan suuragal ahayn inay ka soo qeyb galaan ee eh, xubinna ka ahaadaan bandhiga balogne bugfer loo yaqaano ee eh, ururadani ay markaa ka shaqeeyaan qorayaasha khasaaraha ugu badan ee dadka falastiiniyiinta ah waxauu kasoo gaaray duqeymaha ciidamada yuhuud ay ka wadaan khaza oo marka la eego aad ay uga sii darayso xaaladeeda iyadoo eh, israel ay markaa xitaa aysan ka harin dadka rayadka ah goobaha ay gabaadka ka dhiganayaan oo ay ku duqeynayso hadii ay tahay masaajid hadii ay tahay jaamacado iyo hadii ay tahay goobo kaleba warbaahinta khaza ayaa qortay in ciidamada israel ay duqeeyeen eh, markaa jaamacadda loo yaqaano al aqsa university oo ay dadku ka dhiganayeen goobo markaa ay gabaad ay kaga dhuntaan duqeymaha diyaaradaha yahuuda sidoo kale jaamacadda loo yaqaano university college of accommodation khaladiya school oo iskuullada waaweyn kamid a ah almawasi school khan yunis industry oo iyana warshad markaa khan yunis ku taala ah halka oo soddon kun oo ruux ay qaxooti ay ku noolaayeen oo ka dhiganayeen gabaad markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryadhaha kalamaanay waxaa la yidhi garo walaalka gacal ka dhigo garo walaalka garab ka dhigo garab ka dhigo mugi xaal kugu xumaadaad walaalkaa tebtaa horta hase yeeshee walaala kala fiicana waxaa la yidhi nin walaalkii ihii la yidhi hoog allaa baday beriga saxaalkumahaas ma jooge walaalkii oon la dhihin ihiiliyaa hiilki bilaabay warbowma ismaaciil cumar geella carooday war bashiirow indani seefta galka kala baxaan u malaynayaa na warma muuse bixi baa isgartay wardhamaa ogaay lafta gareenno lanregeey war madow bilaashaa u buunbuunihe laftanagaa lafta gareena ka soo horreeya warnimayoo baraadirnimadii abi axmed eh. soo ma dhowaan walaalkaad sheegaysaan ma aqaane warbow isagii macallinkiisii afoorga goormay kala fudheen waroofa warka warkiisu waa cadiyo oo wuxuu yidhi eh. nin sayla xamiyey casab dhaafi maayo war ana weliba jiray eh. ani iswa heshaano aan wada jirno war waxaad ka tagtaan walaalayaalo war adiin ku tabtay wada jir bay laba gam ood wax ku qaaban karaane aryaadhaha xabad laydinma sheegi karo dumarkina way iga dhabjiseen madaxweynaha dalka masar cabdifitaax wuxuu yidhi soomaaliya lagu xadgudba waxay la mid taha masar oo lagu xadgudbo xuduudnaa waaxid oo wadananaa waaxid mau yidhi war masar war nafar miyuu yidhi wa diinunaa wa dastuurunaa waaxid yeerey baddii saylax baan ku soo socdaa miyuu yidhi aryaadhaha xabad habuuqina wuxuu yidhi etoobiya yay tijaabinin awoodda masar sababtoo ah minay soomaaliya daandaansato ununkayna daandaansatay soomaaliyana maantoo kale lama handadi karo jaamacadda carabta dastuurkeerana waxaa ku qoran uu yidhi dalkii lagu soo xadgudbo in la wada difaaco wah oo kaali falastiin arabtumaka jarta miya aryaa waddamada jaamacadda carabta ku jiraa laguu sheegay faarixi barnada gadaaya waxaas yidhi ninkii soo joog laga waayo soo jiifa laga helaa etoobiya kaxaxaawisehe reerkii ka dulguuriyo deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kala ogaata warwaaqlo waxaad ka tagtay eh aana maanta dabacsani nabarkay damqaayana dayin iyo adaa jira wax dawayn karaay adigiyo dadnimada <laughs> marna xasan sheikh waa dadaalay laakiinba dadku waxay leeyihiin tiimkiisi wax taya ama ah laha hore isagaa libaaxo waxaa la yidhi shaqadoo dhan isagaa isku wada balse waxaan maqli jiray inkastoo nin geesiya raggugeed adeeg yahay haddan garabka lala qaban guriyoodi maaye war bashiiro warkaaga waa gartee dadka riyoodaa waxay dhaheen wasiirka arrimaha dibadda sababta loo magacaabi laayahay ilaa hadda dani caleemasaarkiisa in lala sugayaa qiyaasayaa kadibna dagaalka jooji wasiirkana keenso in la yidhaahday u badan tahay marka isdeji xaaladu ma xumee bow hadda taasuna waa dhici kadhaan laakiin ra'iisul wasaarahana now war somalilan ra'iisul wasaare ku qanci war wasiirka amniga xataa waa maqan yahay arrimaha dibadda iyo amnigana wasiiru dawlayaalaa maamula marka ma qaba karaa loo weysan yahay war adiga maxaa kaa qaldan ma wasaaradda haweenka rag loo magacaabaya urba wasiir ku-xigeenka haweenku waa nin hadda isagaana hadda maamula haddaynu nahay haweenka soomaaliyeed haddaynu nahay biyo u dhahyaa oo oh, kaali haddii bilanti soomaaliyeed walgaraafeel injeysida anti meelfagaare agroogsida yo eray haddaannu nahay haweenku soomaaliyeed wax baan tabanaynaa waar maxaa seelacnii ka gala weedinka soo taaga waa khalade war idinkan daali masaaridu waxay ku mahmaahaan shafati dawla xasabad halfuul oo ay ula jeedaan waxaan aragnaa dawladda isqadqaadaysa oo annaga fuul noogu dhiganta etoobiya fulifuliidhaliy waleyina now waar sida fuulkaannu cunaynaabaa lagu yidhi warwaaqlow bilaash baad u saylac waa dalkeennii soomaalidu dhammaan surinkaydahaydyo sabaadoodii weeyaan warbashiira waxaa ka tagtay soodintaa baddeenne saami aanu leenahay kolaytaa ka saar tahay saxa looma bixin karo aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi ow sayleec kuuma siinaa raabte waa ii saaraan si'iyaad saade sayleec kuuma siinaa raabte waa ii saaraan si'iyaad saade war cabdiraxmaan iidobo caraysan waxa uu yidhi ninkii yidhi geyiga soomaalaan gulufku soo qaadi gobollada waqooyaan u diri gaasas kala jaada oo yidhi geyiga saylac baan gudub weydaaran lughayana waxaan geynayaa xarunta gaaskayga guud ahaan baddeedaan ka dhigi guri amxaareede golofyada cadmeed baan dhex dhigan gujisi jimjisiya gaara giddigeedna soomaali waan gaasirahayaaye godka lagu cadaabuhu muxuu go'uhu been sheegay waar wallaweynay been baa isku sheegaysaane suldaankeenni boqor buunbado wuxuu yidhi hadday itoobiya diidayaan wallaweynta baydhabay u joogtaa muqdishay u joogtaa bari bay u joogtaa ogaday fadhidaa maxay u sheegayaan middaannu annagu soo wadno wah canjeera see u kala korraysaa loo kala qaadaa mala dhihino cabdikuusow markaad iska saartid baa anuguna iska saaraya warwaaqlow boqor buurmadow kuwa sheegayo ma bad iyo dhulaa la siiyey war boqor buurmadow wuxuu ma og yahay in soomaaliya xukumto waar boqor buurmadow wax badan buu og yahaye hadda ka hor dowladiina koonfur noo joogta waa tuu nii sheegay bowmatabo'ala waar jilib iyo jamaabada ha ka reebin war annugu waxaan la yaabanahay buurmadow dhinacna etoobiya u ka wadaa dhinacna al-shabaab waar soo boqor maaha horta muuse waa kii xiri jireeshe may heshiiyeen war dulmigaa ka heliyeen waar madayow dadkii laascaanood laga soo tarxiilay waa tuu idinka raaligeliyey maxaa idin waalay warbaweylka abayse hoos ka xiriirsan balkaalay yaa kaa waalay saylac yaa kuu sheegay heshiiska yaa kuu gaar yeelay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow dalkeennii hadday gadeen sidee lagu daynayaa warayamahan waxaa somalilan u shidan haddaynaan heshiinayn haddaynaan heshiinayn waa inaynu kala harnaa kala hawl yaraysanaa warbowl soomaaliya etoobiya xagga dibulnaasiinta iyo siyaasadda inay uga adkaatay baa la sheegay war bashiirow daas lagu waraa soomaalida ayadaa wada siyaasi noqotay warbu warkaaga dhexgelina xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres wuxuu yidhi mabda'a qaramada midoobey wuxuu sheegayaa inaan dalna madaxbannaanidiisa iyo midnimadiisa lagu xadgudbi karin soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada sharcigu u yaallo waar qaramada midoobey somalilan ixtiraaftamiyay garan weyday warwaaqlow adigaan war hayna turkiyay aqoonsatay oo haddaa baddayada maxaa noogu haysataan aryaa waaqlow allah u naxariistaa maxamed xaaji ibraahim cigaal berigow madaxweynaha somalilan ahaayo mar ingiriiska tegey kadibna wasaaradda arrimaha dibadda u galay kadibna waxaa qaabilay mas-uul ka tirsan wasaaradda kadibna madaxweyne cigaal wuxuu yidhi dal somalilan la yidhaaho ingiriisku gumaysa jiraan nahay hadda ictiraafna waa idinka rabnaa kadibna mas-uulkou la kulmay nin dhallinyaraah u ahaayo faylow la soo baxay gaar mugow gedgediyana wuxuu ka soo saaray eh. warqad dheer eh. wuxuuna yidhi dalka somalilan layidhaah ununku lixtankiyaan xurriyaddiisa siinay eh. ka kadib hee cidda gumaysata ununkuma naqaanoy xurriyadda ka rabaan hadda ciddii ununka nooga dambaysa inay aqoonsataa la rabaahow yidhi war cabdulla warmayse somalilan mar horey hayseen waxayna yidhaahdeen annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno xadkii laba dowladoodiyo xuduud baa naga dhexeeya war kalemaana idinka geedka maa iska fadhisaane dhallinyarada soomaaliyeed ee soshal mediyaha isticmaasha iyagoon kala harin weerara joogta ee wadaan abi axmedna gurigiisa baayo facebooka hadduu wax soo dhigi maago saasaa loogu daadanayaa shalay iyo maanta soddon kun oo komiti wax ka badan oo dhammaantood soomaali ah oo ay leeyihiin remember xasuusa wixii dhacay toddobaataiyo toddobadii cabsi cabsi ay u qorayaan calanka soomaaliya community loo gelinayo suganayo hayiy la dhahayo ayaa loogu daatay meeshuu ka sugayay shacabkiisa etobiyaanka inay soo hambaliyeeyaan soomaali hanjabaysa u buuxsantay urbow haddii af wax lagu difaaci lahaa hadday soomaali cid kugaadi kadhaa ma jirto facebook iyo tiktok baa ka daran war taliyaha amniga abiy axmed ridwaan xuseen wuxuu yidhi itoobiya iyo somalilan heshiiska ay galeen waa mid ganacsi laakiin si qaladaha loo fasiray buu yidhi etoobiyana meelay wax kala soo degtay u baahan tahay soomaaliyana walaalaad dal iyo dadba waa naga dhexeeyaanuu yidhi laakiin waxaan aragnaa soomaaliya waddamo aan weligooda waxba ku tarin oo la walaalaynu nahayoo waa difaacaynaa haddaba umamasal buu kudhaga hadlahayaa war soomaaliya wiilasheennaa dhiigga u hurayou yidhi cid kale inay naga xigsataana xaq maahanou yidhi laakiin waxaa cajiiba dadka dhanna la yaaban yihiin asbuuc ka hor warkay ku hadlayeen etoobiya iyo kay hadda ku hadleen aad uu kala fogyaho jilaac ayaa ka muuqda now war miyay soo dabceen le waan isku hadlaynaynay war hadda waxay maraysaa guutooyinkii masar gorgor duulayaa jira duufaanna waa kacay waar imunkama waxaad leedihiin kii doonayow samir haddii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaargarow in lagu dilo warwaaqla waxaad ka tagtay ki iibiyow samir haddii kale in lagu xiro lagu xiro lagu xiro u diyaargarow in lagu xiro warbo waxaa kaloo la yidhi badda xamar madooba etobiyan ka naceeba walli nagama qaadaan xubintii kaalmaan iyo fariimihii ka dambeeyey waxay gabagabo wahaayeen barnaamijka kulanka guud ahaan wanaginta dhegeystayaal barnamijkii kulanka ood kala socoteen k n n gabagabada barnamijka ka tegayaa mid ka mida ah kaalmaha suwaaneed ee ku luuqeysa fanaanada faadumo qaasim hilowle inta barnaamijka labi ka kulmi doona nabadgelyo xijigaygyaa kahay ii xareenkii xeebtaan xamar adigan half